qolo isu ekaysiya iyaga ayuu ka mid yahay xadiiska imaam axmed wakayruhu soo wariyeen alxaafid ibnu xajar waalxaafid alciraaqi iyo wakayruhumaa waxay sheegeen xadiisku inuu sanadkiisu xasan yahay weliba shawaahid kalena waa leeyahay wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam laysa mina man tashabbaha bigayrina nagama mid aha ka isu ekaysiya cidaan annaga ahayn xadiiskii hore macnihiisu wuxuu yahay ka isu ekaysiya cidaan annaga ahayn iyaga ayuu ka tirsan yahay oo bimacnaa la xukum yahay oo demiga iyo cuquubada iyaguu kala mid yahay oo waxaa gaalada laga shabahayaa hadday noqoto wax gaalnimo ah waxaa looga jeeda iyagu uga mid yahay xagga diin ahaan oo gaalnimo haddii laga shabaho waa lagu gaaloobaya wax gaalnimo ka sokeeya haddii lagu shabahana waxay noqonaysaa fa huwa minhum ay fi lmadamati waalcuquuba xagga dhaleecaynta iyo ciqaabta ayuu kaga mid yahay baa laga tilmaamaya oo waxaa laga tilmaamaya waa madmuum waana mid waciid yacni mutaystay ayuu noqonaya wuxuu kaloo nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam walaa tashabahuu bilyahuudi waannasaara xadiiska imaam axmed uu soo wariyey ha shabihina yuhuudda iyo kiristaanka xadiiskana ahlucilmiga qaarkood waa taxsiiniyeen ka shaykh ilalbani raxmat ullahi cala aljamiic marka in la shabaho yuhuudda iyo kiristaanka waa mid muxarama waannahyu yaqtadi ataxriim nahyiguna xaaraantinimayn buu keensanaya wuxuu kaloo nebigu sala allahu aleyh wasalam yidhi khaalifu alyahuuda khaalifu lmushrikiin khaalifu lmajuus axaadiis mutacadida ku soo aroortay oo gaalada in la khilaafo tilmaamays wuxuu kaloo nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam latattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wadiraacan diraacan bidiraac xataa low dakaluu juxra dabbin la dakhaltumuuh mawduucan cala kulli xaal waa mawduuc adillo badan bale aayaadka qur'aanka aayaad mutacadida ayaa laga deliishaday tashabuha gaaladu inaanu bannaanay axaadiis mutawaatirna waa ku soo aroortay oo qaarkoodna ay caam yihiin qaarkoodna umuuro gaara ay markaa nahiyayaan in laga shabaho qaarkoodna cumuumanba ay u nahiyayaan tashabuhood o dhan marka qodobka koowaad mudaharaadku waa min caadaati alkufaar marka maadaama caadaatulkufaar uu yahay tashabuha gaalada la shabaha ma banaano sababtaa xaaraan buu ku noqonaya waa midda labaade waa muxdathaatulumuur ku soo gelaya oo waa wax la soo darisiiyey khaasatan marka la doonaayo shay munkara in lagu qayiro oo lagu bedelo ama shay macruufa lagu xasiliyo mudaharaad waxay noqonaysaa baabkii diinta in la soo geliyey ayay noqonaysaa shaygaasina waa muxdath marka wuxuu noqonayaa bidco nabiguna wuxuu ihi sala allahu aleyh wasalam iyaakum wamuxdathaati lumuuri fa ina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaalah wa kula dalaalatin fi nnaar nebigu sala allahu aleyh wasalam waxyaalaha diinta lagu soo darisiiyo wayna oga digay waxaanuu sheegay inay baadi tahay إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة أي كل محدثة في الدين ayaa loo jeedaa wax kastoo diinta lagu soo darisiya waa bidco haddii la rabo mudaharaadkii shay sharciya in loogu gargaaro ama la rabo shay munkara in lagu bedelo wuxuu noqonayaa in diintii la soo geliyey saas aawoodeed waa bidco nabiguna wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun xadiiska saxiixaynka wuxuu kaloo nebigu yihi sala allahu alay wasalam man camila camalan laysa caleyhi amrunaa fahuwa raddun sidaas aawadeed maadaama marka uu muxdath yahay oo la soo darisiiyey waa in laga tagaa waa ta kale mudaharaadkii waxaa ku jira alikhtilaatu bayna alrijaali waannisaa ragga iyo dumarku inay isdhex galaan oo isku dhafmaan ayaa ku sugan oo dumar ajnabiyaada iyo raggaan maxaarim u ahayn inay isdhex galaan ayaa markaa ka imanaysa ragga iyo dumarku inay isdhex galaanna fitna ka xasili karta axaadiistuna waa diideysaa waayo nebigu sala allahu alayh wasalam waxauu yidhi khayru sufufi rijaali awaluha wa sharuha aakhiruha wa khayru sufufi annisaai aakhiruha wa sharuha awaluha xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey safafka ragga waxa ugu khayr badan ka ugu horeeya safafka raggana waxaa ugu shar badan ka ugu dambeeya safafka dumarkana waxa ugu khayr badan ka ugu dambeeya waxaana ugu shar badan ka ugu horeeya yani waxaa laga tilmaamaya safafka hore ee ragga in sawaab iyo ajar badan lagu helaayo sawaabka iyo ajarkaasina waxa loogu helayo waxaa ka mid a fogaanshaha ay ka fog yihiin dumarka waa sabab ka mida wey safafka dumarkana waxa ugu khayr badan kuwa ugu dambeeya sababtay ugu khayr bateenna waxay tahay waa fogaanshaha ay ragga ka fog yihiin marka iyagoo cibaado u yimi ayaa haddana waxaa markaa la tilmaamayaa siday u kala fog yihiin oo isku dhafanka ragga iyo dumarku ay u kala fog yihiin in fadiiladiiyo asharku ku xidhnaanayo oo safafka dumarkee dambeeya maadaama markaa raggii inay ku qaldamaan ama ku dhowaadaan ay ka fog yihiin inay ka fadli bateen kuwii ka horreeyey wuxuu kaloo nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam laysa lakunna an taxquqna aariiq calaykuna bixafaati ariiqa xadiidka abu daawuud sunanka kusoo wariyey xataa waddada marka la maraayo waxaa nebigu sala allahu alay wasalam sharciyeeyey dumarku inayna bartanka marin aynay dacallada maraan waa si aan ikhtilaadku u dhicin ikhtilaadku si aan u dhicin wey xataa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu amray inay qadar joogaan ilaa intay dumarku baxayaan wuxuu kaloo nebigu sala allahu aleyh wasalam uu yidhi waataquu nnisaa fa ina awala fitnati bani israa'iila kaanat fi nnisaa yani dumarka ka taxadir oo iska ilaaliya waayo fitnadii ugu horreysay reer banu israa'iil waxay ahayd mid dumarka ku saabsan wuxuu kaloo rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam muruu awlaadakum bisalaati wa hum abnaa'u sabci siniin wadribuhum calayha wahum hum abnaa'u cashrin wa baynahum fi lmadaajic xadiiska abu daawuud sunanka ku soo wariyey marka ziyaadada wafariquu baynahum fi lmadaajic oo culammada qaarkoodna ay taxsiiniyeen ama quweeyeen waxaa laga qaadanayaa xataa marka carruurtii yaryarayd in jiifka lagu kala kaxeeyo bal hadda kuwii maxaarimta isu ahaa markay toban jir gaadhaan maadaama la jiifka ku kala kaxeeya maxaad mooday kuwa qaangaarka ah kuwa ajnebiga kale ah maxaad iyagana u malaynaysa al-sheekh saalix fawsaan waxa uu yidhi xafidahullah xadiiskaa waxaa ku sugan burin hadalkooda la burinayo cidda markaa ku tagtay carruurta yaryar iyo inamada yaryar sufuufta diraasiga ee horreeya ee ibtidaa'igaa ah, marka ay yaryar yihiin in la isku dhex dari karo hadalkooda xadiidku waa burinaya cidda sidaa ku tagtay hadalkooda xadiidku waa burinaya waayo wuxuu tilmaamayaa kuwu yaryaraa xataa in la kala farqiyo calaa kulli xaal mawduuca ku saabsan ikhtilaadka waa mid aan markaa bannaanayn ahlucilmiga qaarkoodna waxay tilmaameen isku dhafanka iyo isdhexgalka ragga iyo dumarku isdhex galaan calaa wajhin yusiiru lfitna weji fitno keensanaya ay isu dhex galaan inuu yahay mid xaaraan ah bilkitaabi wasunnati walijmaac kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca mid walba inuu xaaraan ku yahay mudaharaadkiina waxaa ku jira ikhtilaadkaas fitnada keensanaya ayaa ku jira shayga afraad ee ku sugan mudaharaadka waxa weeye nafo macsuuma oo sharcigu dhowray dhiiggooda baa lagu laynayaa mudaharaadkii xoolo sharcigu dhowrayna waa lagu burburinaya fitnaana ka dhalanaysa nafaha macsuumkaa in la dilaana ma bannaana xoolahaas xoolahaasna in la baabi'iyaa ma bannaana nebiguna sala allahu alayh wasalam waxau yidhi ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada nebigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam dhiigaggiinna iyo xoolihiinna iyo cirdiyadiinna iyo sharaftiinnu qaarkiinba qaarka kale waa ka xariman yaho xaaraan buu ka yahay ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii beladikum haada adilo badan baa mawduuca ku so aroortay allah wuxuu yidhi wman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha wagadiba allahu calayhi walacanahu acadda lahu cadaaba cadiima naf keliya oo la dilo oo mu'minada baa adduunyadoo dhanna ilaahay agtiisa kaga daran adduunyadu inay baaba'do bal arrinka dhiigagga ku saabsan sharcigu aad iyo aad buu adkeeyey waayo rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxauu yidhi lazawaalu dunya ahwanu cinda allahi min qatli rajulin mu'min adduunyadoo dhan oo baaba'da ilaahay agtiisa waxay kaga sahlan tahay qof muumina oo xaqdarra lagu dilo adduunyada in la waayo iyo in qof muumina xaqdarre lagu dilo waxa sahlan in adduunyada la waayo taasina waxay ku tusinaysaa sida sharcigu u adkaynaya arrinka dhiigaga markaynu leenahay nafa sharcigu dhowray dilkooda in la dila baa ka dhalanaysa mudaharaadkii waxaa soo gelaya nafahaas alanfusu almu'mina ayaa soo gelaya nafihii iimaanka lahaa baa soo gelaya waxaa kaloo soo gelaya mucaahidkii in la dilo ayaa soo gelaya ama kii ammaanka la siiyey oo gaalada wixii markaa sharcigu dhiiggooda dhowray dee waxay soo gelayaan naf xaq lagu dilaayay soo gelayaan nebiguna sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi man qatala mucaahidan lam yarax raa'ixata aljanna horaynuga soo warrannay wuxuu kaloo rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam lowlaa ana arusula laa tuqtalu laqataltuk waxaa kaloo u ilaahay yidhi وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه masaaisha cahdigii ammaanka ku saabsanna hore inuuga soo warrannay horeynu uga soo warrannay una caddaynay daabidka markaa uu yeelanayo ammaan bixintu ama cahdigu yeelanayana waa ka soo hadallay waxaa kaloo ku jira mudaharaadkii kuwan markaa mudaharaadka samaynaya nafahoodii waxay u bandhigayaan dhibaato iyo waxaynay kari karayn yatacaraduuna min albalaa'i maa laa yutiiquun nebiguna wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam laa yenbagii limuminin an yudilla nafsah qaluu wa kayfa yudilu nafsah qaala yatacaradu min albalaa'i maa laa yutiiq nebigu waxa uu sheegay sala allahu aleyh wasalam uma habboono uma bannaana ruuxa muuminkaah inuu naftiisa dulleeyo uma bannaana waxay ahlucilmiga qaarkood baraarujiyeen wax kasta oo nusuusta ay ku soo aroortay laa yenbagii waxaa lagu xambaarayaa shay ama mustaxiilah ama muxaramun sharcan ah labadaa midun baa lagu xambaaraya ama waa mustaxiil oo ma dhici karo ama waa muxaramun sharcan nusuusta marka lagu isticmaalo ereyga laa yanbagii macnaha looga jeeda waa saas wamaa yanbagii lilraxmaani an yattakhida walada waa shay mustaxiil ah laa yanbagii hada lilmuttaqiin kaatunkii dahabka ahaa raggu inay qaataan uma xalaal ahaa waa xaaraan saas aawadeed shay kasta oo nusuusta ay ku soo aroortay laa yenbagii ama maa yenbagii iyo erayada la midka ahi waxaa lagu xambaaraa inay tahay shay ama marka mustaxiil ah waaqican oo aan dhici karin ama muxaram ah sharcan oo sharci ahaan aan bannaanayn marka wuxuu faa'iidaynayaa ruuxa muuminku inuu naftiisa dulleeyaa inaynay markaa xalaal u ahayn oo aynay u bannaanayn waxaa nabiga lagu yihi sala allahu aleyh wasalam wa kayfa yudilu nafsa sidee buu naftiisa u dullaynayaa qaala yatacaradu min albalaa'i maa laa yutiiq wuxuu naftiisa u bandhigayaa buu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam waxaanu kari karin xadiidkana tirmidi wakayruhu baa soo wariyey yacni ahlucilmiga qaarkoodna waa quweeyeen oo waxay yidhahdeen waa xadiis haabit ah sheekhu lalbani wakayruhuna saas yadaabay sheegeen inuu xadiisku sugan yahay marka intay mudaharaadkii sameeyaan baa qaarkood lulaynaya qaarkood la dhaawacayaa yacni maxaa lagu dilay maxaase lagu dhaawacay qaar baa waxay yidhaahdeen ruuxa mudaaharaadka lagu dilaa waa shahiid wa anna lahu shahaada shahaadada sharciga waa la yaqaanaa waxay tahay muxuu shahiid ku noqday maxaase u daliila kayfiyada uu samaynayaaba kayfiye muxarama weeyaane siduu shahaado ugu helaya shayga lixaad ee mudaaharaadka ku sugani wuxuu yahay mudaharaadkii waxaa ku jira tacaawun cala alismi walcudwaan in dembi iyo xadgudub laysku kaashanayo waxaanuu ilaahay yidhi walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan ha isu kaalmaysanina dembi iyo xadgudub ha isu kaalmaysanina ayuu ilaahay yidhi waa nahyi waannahyu yaqtadi ataxriim nahyiguna wuxuu keensanayaa xaaraantinimayn buu keensanaya ta toddobaad mudaharadkii waxaa ku jira fitan fitanna waa sababaya fitnana waa xambaarsan yahay sharciguna wuxuu inoo sheegayaa fitanka in laga fogaado oo laga dheeraado wuxuu nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam satakunu fitan alqaacidu fiiha khayru min alqaa'imi fiiha waalqaa'imu fiiha khayru min almaashi fiiha waalmaashi fiiha khayru min assaaci ilayha oo nabigu wuxuu tilmaamay sala allahu aleyh wasalam ruuxba ruuxuu fitanka uga fogaansha badan yahay inuu ka khayr badan yahay waxaa marka ay culammadu yidhaahdeen fitnada lug iyo gacan midna waa inaan loo kala furin waayo xadiidku wuxuu sheegayaa man tasharafa laha tastashrifu ruuxii u hanqaltaaga fitnadu waa u hanqaltaagtaa saas aawadeed baa nebigu sala allahu aleyh wasalam amray fitnada in laga cararo saas aawadeed buu amray in guryaha la laasimo كونوا أحلاس بيوتكم إلزم بيتك يعني قرقا لازم وليسعك بيتك أحاديث بدن وكلا دوان باكو سارورتay qaarkood waxay sheegaysaa marka in laga fogaado waxataa marka waxa weeye fitanka yani markaa laga dheeraado oo meelaha markaa waktiga fitanka lagu ururee lagu kulmo xataa in laga dheeraaday adiladuu sheegaysa ilaa axaadiista qaarkood ay tilmaantay in wakhtiyada fitanka yacni miyada iyo meelaha dadku ku yar yihiin iyo buuraha iyo meelaha caynkaasoo kalea la galo ijtimaacyada badan iyo meelaha dadku ku ururaan wakhtiyada fitanka in laga dheeraado waa arrin sharcigu amrayo wey baabun altacarubu fi lfitna wakhtiga fitnada xataa baadiyaha in la qabto yacni ahlucilmigu waa tilmaameen abwaabta bukhaari baab ka mid a ah, saas iyadaa ku soo arooray waatay culamada qaarkood ay odhan jireen kun fi lfitnati kabni labuun laa dahrun yurkab walaa laxmun yu'kal fitnada waxaad noqotaa sidii nirig yaroo kale ka noqo waa masal ay culammadu sheegi jireen waayo niriggaa yadhi laa dahrun yurkab duud la fuulan ma leh oo rakuub lagama dhigan karo walaa laxmun yu'kal hilib la cunana ma leh bimacnaa fitnada lug iyo gacan midna ha kala furin wax fitnada ku saabsan yaan lagu adeegsan marnaba fitnadii waa in laga dheeraada waatuu nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam man samica addajaala biardin falyanha canhu waatuu nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam ruuxa dajaal dhul ku maqlaa ha ka fogaado ha ka dheeraado waxaa looga dheeraanaya waa liajli fitnati waxaa kaloo saxiixa ku sugan inuu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam ina asaciida laman junniba alfitan saciidku waa ka fitanka laga fogeeyey laga dheereeyey saddex goor baanu ku celiyey shayga sideedaad mudaharaadkii waxaa ku jira tafriqa bayna almuslimiin muslimiintii baa la tafaraaruqinaya la kala kaxaynaya muslimiinta in la tafaraaruqiyo la kala kaxeeyaana ma bannaana qaala allahu tacaala waactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu tafaruqii waa la nahyey allah baa reebay oo nahyey wuxuu kaloo allah yidhi ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyacan lasta minhum fii shay kuwii diintoodii kala tafriiqiyey ee kala kaxeeyey ee qaybna qaatay qaybna ka tegey ee sidaa ku qayb qaybsamay waxba kagama sugni bimacnaa beri baad arrinkooda ka tahay ixdaa ummahaati almu'miniin waa tii ay tidhi markii cusmaan ibnu cafaan ahlu fitnihi ay sweerka ka qabteen intay aayadda akhriday bay waxay tidhi ina allaha bara'a nabiyahu miman faraqa waxtazab ilaahay nebigiisa wuxuu ka beri yeelay ciddii marka waxa weeye guruubaysi iyo qayb qaybin dadka ay qayb qaybiso samaysay yacni ilaahay nebigiisa waa ka beri yeelay wuxuu kaloo allah yidhi ولا من min من min aladiina faraquu diinahum wakaanuu shiica marka in yacni kooxa la noqdo waa laynaga reebay weliba aayadda waxaa looga deliishanayaa tafaruqa in laynaga reebay weliba wejiga looga deliishanayaa waxay tahay min aladiina faraquu diinahum wakaanuu shiican min aladiina bedel waxay ka tahay min almushrikiin wاlbadlu calى niyati takraari اlcaamil kama yuqaal bedelkuna wuxuu ku sugan yahay doonis la doonaayo caamilka in la soo celceliyey ama niyo si aa la niyaysan yahay oo kaluu ku sugan yahay culammadu yidhahdaan marka waxay ka dhigan tahay kaannahu qiila walaa takunuu min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiica saas aawadeed tafaruqii waa laynaga reeba waa mid muxarama oo aan bannaanayn mudaharaadkiina muslimiintii in la qaybqaybiyo oo qaybi isguruubaysato oo mudaharaad ay abaabusho yacni markaa ta noocaasaa ka dhalanaysa waxaana dhici karta kuwii kalena intay iyaguna isa soo abaabulaan inay saas si la-eg cagsi sameeyaan ama waxaa la yidhaahdo almudaaharaat almudaadda eh, yacni mudaaharaad yacni ka hor jeeda kii kale mudaaharaad ka hor jeeda ka kale laga horgeeyo sida waqtiyada qaarkood dhacda halkaana waxaa ka iman karaa isku dhac ayaa markaa ka iman kara quluubta dadka la kala qaybinaayo iyo xamaasadda la isu gelinaayo iyo cadaawadiiyo nacaybka dhex gelaya kullu daalika waa mid markaa muxarama oo aan markaa bannaanayn shayga tobnaad mudaharaadku laftiisu waa munkar oo macruuf ma aha mar labaadkana munkaraad kale oo badanna waa sababaya marka dariico wuxuu u yahay mafaasid fara badan inuu keensado ayuu dariico iyo sabab u yahay sadu daraa'icuna shareecada maqaam weyn buu ka joogaa alcalaamatu ibnu lqayim kitaabkiisa iclaamu lmuwaqiciin waxa uu yidhi sadu dariica shareecada wuxuu ka joogaa rubuc marka shareecada afar rubuc laga dhigo rubuc wuxuu noqonayaa sadu dariica waddada mafsada keenaysa in la awdo waayo alaxkaamu sharciya ama waa amar ama waa nahyi amarkii wuxuu u qaybsamaa laba qaybood amrun lidaati wa amrun ligayrih nahyigana wuxuu u qaybsamaa laba qaybood nahyun lidaatih iyo nahyun ligayrih amarkii in shayga loo amraayo daata ahaantiis wanaaguu leeyahay aawadii loo amrayo iyo in loo amrayo shay markaa waxa weeye kale oo wanaagsan sababitaanka uu sababayo in loo amrayo oo uu yahay wasiilo ama waddo u yahay nahyigana saasi la eg daatadiisu xumaanshaha uu xun yahay daraaddeed in loo reebaayo iyo in loo reebaayo xumaan kale oo uu sababaayo oo weyn aawadeed in loo reebayo kaa haddaba marka waxa weeye nahyun ligayri ah waa saddu dariica waa waddada marsada keenaysa in la awdo waxaanu soo arooriyey alcallaamatu lqayim kitaabkiisaas iclaamka wuxuu ku soo arooriyey sagaal iyo sagaashan daliil oo uu daliishanaayo sadu dariica inay jirto oo shay sharciya tahay ayuu ku soo arooriyey kitaabkiisaas marka dariico wuxuu yahay mafaasid fara badan oo bacdi ka mid a ah aynu sheegnay buu dariico u yahay qodobka koob iyo tobnaad mudaaharaadki waxay sababayaan fawda isgarabyaac iyo inay nidaamkii khalkhaliyaan iyo in madaxdii lagu baxo iyo in nabadgelyadii ay tagsiyaan oo xataa haddii la yidhaahdo mudaharaadku waa mid nabadgeliye ah mid la ballan qaadi karo inuu sidaa ku soconaayo ahaanayo ma aha ee haaliban wuxuu isu rogaa sidaa lidkeeda oo wuxuu noqdaa mid fawdo ah oo laysgarab yaacay oo wax lagu baabiinayo waayo haaliban dadka ka qayb qaataa waa dad yacni khawghaa'iyiin ah dadka waxa weeye ama ciyaalo suuqa ah ama dadaan caqligooda ku fillayn oo ama marka carruura ama dumara ama wax la mida ayaa haaliban ka qayb qaata dadka ahlu xalli walcaqdi ahi mudaaharaadada markaysagaa haaliban kama qayb qaataan marka haalibku maadaama uu yahay inuu sidaasi ka dhalanayso shareecada haalibku ictibaar buu ku leeyihi oo xukmiga in badan waxaa lagu xidhaa sida haalibka ah waxaanay culammadu yidhaahdaan annaadiru laa xukma lah naadirku xukun ma leh dadka qawqaagana waxaa la yaqaanaa wax walba waa samayn karaa wax walibana waa ka dhici karaa sheekh culamadii salafka ka mid ahaa oo la odhan jiray maxamed ibnu aslam attuusi ayaa wuxuu yidhi ixdaruu lqawqa'a fa inahum qatalatu alambiyaa dadka qawqaaga ah ka digtoonaadoo iska ilaaliya waayo kuwa nebiyada laayaa waa iyaga marka waxa weeye dadka qowgaaga ahi waxaa dhici karta waxyaalo fara badan oo fasaad iyo xumaana inay sameeyaan oo si yar ay xumaantu uga dhici karto saas aawadee mudaaharaadku mafaasiddaa faraha badan le baa ku jira madaxdii muslimiinta in lagu baxo oo lagu giriifo oo laga hor yimaado ayaa ka dhalanaysa madaxda muslimiintana in lagu baxa ma bannaana waayo nabigu wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan xadiiskii cubaadat ibnu saamit waxa uu sheegayay wa an laa nunaasica alamra ahlahu qaala ila an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan gaalnimo cad oo aan ta'wiil lahayn inuu la yimaadaa ka aragtaan mooyaane si kale ha ugu bixina oo weliba gaalnimadan aad daliil uga haysaan ilaahay cindakum min allahi fiihi burhaan marka waxaa loogu bixi karaa waa kufri akbar madaxda muslimiinta markaa nebigu wuxuu sheegay sala allahu aleyh wasalam gaalnimo cad un in loogu bixi karo markay la yimaadaan ba waxa waxay culamada qaarkood yidhaahdeen waa inuu yahay laa yaxtamilu ta'wiilan hayra alkufri ta'wiilaan gaalnimo ahayn waa inaanu aqbali karin gaalnimadaasna waa inay muxaqaq tahay waayo xadiisku wuxuu sheegaya ilaa an taraw lama odhan ilaa an tadunnu ru'yaa la sheegay marka waa inuu yahay mid la arkayo daahira waa inay gaalnimadaasi weliba tahay bisharti haddii kale waa inay tahay macluumun yaqiinan mid yaqiin ahaan loo og yahay marka falaa yakfi dannu walaa takfi lqaraa'in male kuma filla qaraa'in iyo amaaraadna kuma filla waa inuu yahay mid muxaqaqa oo marka waxa weeye ay dhab tahay oo la arkayo waa inuu yahay ama mid yaqiin ahaan lo ogyahay waa inuu yahay gaalnimadaasina kufri akbara waa inuu yahay ilaahayna waa in daliil looga hayaa cindakum min allahi fiihi burhaan cidda xukumaysaa waa inay cindiyo leedahay ay culamo ahliye uleh waa inay tahay haddii kale in lagu baxa ma bannaana xataa hadduu kufri akbara la yimaado awood haddaan loo haynin isaga meesha lagaga tuuro oo muslim lagu bedelo xataa markaa lafteeda in lagu baxa ma banaano qawaacidda shareecadee guud baa laga daliishanaya macsi hadduu amro macsida waa lagu caasiyayaa laakiin macsida aawadeed looguma kicinayo dadka oo loogama horkeenaayo waayo nabigu wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam fain amara bimacsiyatin falaa samca walaa taaca hadduu macsi amro maqal iyo ateecitaan ma jiro yani waxaa loo jeedaa khusuuska macsidaan lagu ateecayn laakiin wixii kale macsida ka soo hadray mar haddaanu gaaloobin waa lagu ateecaya laakiin macsi laguma ateecayo laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq waayo ciday taacadoodu mutlaq tahay waa ilah iyo rasuulkiisa oo keliya ciddii ilah iyo rasuulkiisa ka soo hadhay taacadoodu waa muqayadatun bitaacati illahi wa taacati rasuulih marka shayga macsida ah ciddii amartaba in lagu ateeca ma bannaana ha yeeshee macsidaa daraaddeed looguma baxayo dadkana looguma kicinayo dadkana looguma kicinayo marka in dadkii la abaabulo oo la kiciyo oo la yidhaahdo waxaan buu maanta sameeyey waa ka mudaaharaadaynaa waxa weeye waa nooc khuruuj ah nabiguna sala allahu alayh wasalam waxau yidhi wain duriba dahruka wa ukhida maaluka fasmac wa atic haddii dhabarka lagaa garaaco oo xoolahaaga la qaado oo bimacnaa madaxdu ay xoolana kaa qaaddo kuna garaacdo fasmac wa atic maqal oo ateec muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskii nebiga weyi nebigu sala allahu aleyh wasalam waxa uu sheegay xataa markaa inaan markaa lagu baxayn ee uu markaa ataaco la imanayo wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam man ra'aa min amiirihi shay an yakrahu فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة ruuxa markaa waxbay ka arkaa amiirkiisa wuxuu nacayo waxaa macsida uu la imanayo ha karaahiyaysto ha naco laakiin gacanta yaanu kala bixin daacada oo aanu caasi daacada yaanu kala bixin gacanta oo aanu khuruuj la iman xadiis kale wuxuu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ismacuu wa atiicuu fa innamaa calayhim maa xummiluu wa calaykum maa xummiltum maqla oo ateeca yagana waxa saaran wixii markaa lagu kelifay inay xambaaraan idinkana waxa idin saaran wixii laydinku kelifay inay xambaartaan sida xadiiska saxiixa ku sugan wuxuu kaloo nabigu yihi sala allahu alay wasalam inakum satalqawna bacdii asaratan faasbiruu xataa talqawnii cala alxawd xadiiska saxiixa ansaarta markuu la hadlayay nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi waxaad la doontaan dabaday yacni xoolaha in laydinka bursado oo bimacnaa xuquuqdiinna wax ka mida laydin waasiiyo markaa sabra ilaa aa xawdka igula kulantaan ma odhan nebigu sala allahu alay slm mudaharada wuxuu kaloo nebigu yihi sala allahu alay wasalam tu'adduuna alxaqa aladii calaykum wa tas'aluuna allaha aladii lakum wuxuu kaloo nebigu sala allahu aleyh wasalam uu yidhi man faaraqa asulطaana shibran maata miitatan jaahiliya ka taacada suldaanka ka baxataa ka in la eg wuxuu dhimanayaa dhimasho jaahili ah siday gaaladu u dhintaan si shabahdu u dhimanaya xadiiskuna waa fi saxiix marka shibran waxaa laga tilmaamayaa qadar yar oo uu daacadii ka baxayo oo uu doonayo inuu marka waxa weeye xukunka ka siibo uu rabo qadarkaa yare xukunka siibka ee uu isku dayaayo ayaa laga cabiray shibri mudaharaadka markuu samaynayana taaka keliya maahe masaafooyin badan buu markaa marayaa yacni ou doonayo xukunkii inuu ka siibo oo uu ka rido uu doonayo amarkiisu inaanu soconna u rabo dadkana inuu ka hor keeno uu doonayo hadday ugu suuro gasho kursiga inuu kaga tuurana waaba kaga tuurayaaba marka fitan iyo fasaad fara badan bay xambaarsan tahay mudaaharaadka saasaa mafaasid fara badan ugu sugan tahay daliil bannaynayaana aanu u jirin mafaasidda aynu sheegnay iyo mafaasid kalaba way ku sugan yihiin allahu adina lakum am cala allahi taftaruun ma ilaahay baa fasaxay mise allah baa lagu been abuuranaya marka laleeyahay mudaharaadku waa bannaan yahay halkuu ilaahay ku fasaxay macaan labada mid bay u dhacaysaa shayga markaa sharci laga sheegayaa inuu ama iftiraa noqdo ama in idni looga haysto ilaahay iyo rasuulkiisa sala allahu aleyh wasalam looga haysto أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله mudaaharaadka dadka qaarkood shubahaad bay u daliishadeen shubahaadkaas waxaa ka mida kow waxay qaarkood u daliishadeen cumar markuu islaamay saxaabada rasuulku sala allahu aleyh wasalam waa soo baxeen iyagoo laba saf ah oo safna cumar hor socdo safna xamse hor socdo ragbatan fii idhaari quwati almuslimiin facalimat qurayshun ana lahum manaca xadiiskaana abu nucaym iyo bazaar baa soo wariyey ha yeeshee waa daciifun jiddan waa xadiis aad u daciifa ah. waayo sanadkiisa waxaa ku jira isxaaq ibnu abi farwa ayaa ku jira isxaaq ibnu abi farwana yaxya bnu maciin wuxuu ka yidhi waa kadaab waa beenawaas imaam axmedna wuxuu ka yidhi laa taxilu cindi ariwaayatu canhu agtayda xalaal maaha in wax laga wariyaa xalaal maaha ninkaasaa la keliyoobay asheekhu alalbanina waxa uu ku caddaynaya silsilatu axaadiisi daciifa mujaladka afar iyo tobnaad ayuu ku caddaynaya raqamka xadiidkuna waa lix kun iyo shan boqol iyo koob iyo soddon waagii hore waxaa daliishaday cabdiraxmaan cabdulkhaaliq baa daliishaday dabeedna waxay ka mid ahayd masaa-ishii shaykh ibnu baaz raximah llah uu ku radiyey ayay ka mid ahayd oona u caddeeyey xadiidkan markaa inuu yahay mid aan sugnayn waayo madaaruhu uu ku wareegaya xadiidkani waa isxaaq ibn abi farwa ninkaasna waxa weeye waa ninkaa dacfigiisu daran yahay bale culamada qaarkood ay yidhahdeen waa benawaas sidaas aawadeed yani maadaama uu yahay daciifun jiddan dee daciif markaa wax ah xukum sharciya looma deliishado waxaa sharci loo deliishanayaana waa inuu yahay wax markaa saabit sharciga ku sugan laakiin wax daciifa ama daciifun jiddan ah yacni lama deliishado waxay kaloo dadka qaarkood deliishadeen nebigu sala allahu alayh wasalam markuu yimi hijradii waxaa lagu soo dhoweeyey طalaca albadru calayna min saniyaati alwadaac wajaba ashukru calayna maa dacaa lilaahi daac laakiin waxa weeye inay sidaas akrinayeen oo sidaa lagu soo dhoweeyey waa daciif ma asixin sheekh albaanina waa caddeeyey wakhayru ina asixin ha yeeshe waa jirtaa markii nebiga iyo abubakar ay yimaadeen madiine ay soo gaadheen farxaddii inay dadku soo baxeen waa jirtaa nebigana sala allahu alayh wasalam ay salaamayeen oo tarxiibinayeen caruurta iyo dadka markaa khadamka ah ay lahaayeen allahu akbar jaa'a rasuulullah dadka kalena waxa weeye tarxiibhaan ay u soo dhoweynayeen laakiin taasi min baabi almudaaharaat maaha waa faraxay nebiga sala allahu alay slm ku farxasnaayeen imaatinka u yimi waxaanay ka baqayeen gaaladii marka inay qabato ayay ka baqayeen marka farxadda ay ku farxayaan imaatinka uu rasuulku yimi sala allahu aleyh wasalam ayay marka usoo baxeen laakiin gaalay ku mudaharaadayeen ama waxyaalo kaley samaynayeen ama markaysa markaa shaarciyaa la marayo masiiraad baa la marayey ama iyo waxyaalo la mida umuuraha noocaasa midna laguma kicin waa la ogsoon yahay yacni hilowga nebiga loo qabo reer madiine markay in badan islaamtay oo dad badan oo reer madiine ay islaameen in badanna rasuulka ayna horeba u arag ay sugayeen intaasoo maalmood ay ka baqayeen gaaladii inay qabato markii waxa weye layidhi waa soo badbaado waa soo galay farxadda inay soo baxaan oo nebiga sala allahu aleyh wasalam salaamaan oo nebiga soo dhoweeyaan ta noocaasi baabulmudaaharaad ma aha waana mid markaa tabiic ahaan la yska garanaayo markaysaa inay dhacayso waxay dadka qaarkood yidhaahdeen waxaa noogu daliila mudaaharaadka inuu bannaan yahay adilada sheegaysa munkarka in la bedelo oo la dooriyo oo la baabi'iyo adilada amraysa ayaa noogu daliila iyo adilada amraysa macruufka in la amro waxaa shareecadu amartay in la amro waxay u wadaan mudaharaadkii munkarna waa lagu bedelaa macruufna waa lagu amraa laakiin wax isweydiin leh ma munkar baa lagu bedelaa mise munkar baa lagu kordhiyaa ma macruuf baa lagu amraa mise waxa weeye xumaan baa lagu amraa xaqiiqatan waxay tahay mudaharaadku mid markaa waxaway munkar lagu qayiro ma aha waayo isaga laftiisaba munkar ah hadduu munkar yahay mu munkar buu qayiraya marka munkar mid lagu qayiro ma aha nafsi ahaantiisuu munkar yahay munkaraad fara badanna waa sababaya waxaaba laga yaabaa waxaa laleeyahy waa lagu qayirayaa wakhtiyada qaarkood wax ka daran inuu sababo ayaaba dhacda daatahaantiisana waa munkar oo shareecada inuu ku xaaran yahay waa caddaynay ahlu cilmi badanna waa sheegeen oo waa bayaamiyeen marka daliilka loo daliishanaayo oo la odhanaayo adilatu takyiir lmunkaraat baan u daliishanaynaa iyo adilada macruufka in la amraan u daliishanaynaa waxay noqonaysaa min baabi taxriif aladilla adilada in la taxriifiyay soo guda adilada sharcigaana in la taxriifiyaa ma banaana ina aladiina yulxiduuna fi aayaatina laa yakfawna calayna wuxuu kaloo allah yidhi markuu yuhuudda dhaleecaynayey yuxarifuuna alkalima can mawaadici wuxuu kaloo allah yidhi yuxarifuuna alkalima min bacdi mawaadici marka taxriifka adilada la taxriifinaya mid bannaan maaha waana layigii ilaahay aayadda ku sheegay wain talwuu aw tucriduu fa ina allaha kaana bima tacmaluuna khabiira waxay kaloo dadka qaarkood yidhaahdeen mudaharaadku inuu bannaan yahay waxaanu ka deliishanaynaa min baabi almasaalix almursala marka almasaalix almursala ayuu ku bannaanaanayaa waxaa laga jawaabayaa almasaalix markay culammadu ka hadlayaan waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood masaalix muctabara iyo masaalix mulgaa iyo masaalix mursala masaalix muctabara waa masaalixda shareecadu ictibaarisay oo tixgelisay oo maslaxadaas ay dhowrtay ictibaarna ay siisay maslaxa muctabara la yidhahdaa masaalix mulgaa masaalixda la yidhaahdo waa masaalixda shareecadu aynay dhowrin oo ilaalin ee cibro aynay siina ay burisay oo maslaxadooda ay ka soo qaaday hayr muctabara ah. labadaa nooc warkoodu waa cad yahay maslaxadu hadday tahay maslaxa muctabara fi sharci waxay noqonaysaa maslaxo la ictibaarinayo oo la qaadanayo hadday noqoto maslaxatun lmulgaa maslaxo shareecada lagu ilqeeyey yadana in la ictibaariyo o la qaataa ma bannaana nooca saddexaad waa maslaxa mursala maslaxa mursala maxaa loo jeedaa waa maslaxo daliil lagu ictibaarinayo oo lagu tixgelinayo lama hayo daliil lagu ibtaalinayo oo lagu ilqaynayana lama hayo waa mursala min qaydi alictibaar wa min qaydi alilqaa labada mid walba waa laga sii daayay ta noocaasa waxaa la yahay maslaxa mursala ayaa la yidhahdaa marka warkooda iyo hadalkoodu waa iska hor imanaya mar waxay leeyihiin adilay leedahay mudaaharaadku oo nebigu sala allahu aleyh wasalam dacwada waktiyada qaar wuxuu ugu yeedhi jiray habka marka mudaaharaadka ayuu ugu yeedhi jiray bay odhan jiray ayay odhanayaan oo waxay ka dhigayaan inay tahay maslaxa muctabara oo sharcigu ictibaariyey oo kaannahu inuu nebigu sameeyo oo kale bay ka dhigayaan waktiyada qaarkood oo saxaabadiisii samaysay mar kalena waxay leeyiin waa maslaxa mursalo sharciga meel lagu ictibaariyey maslaxada lama hayo meel lagu ilqeeyo lagu tuurayna lama hayo marka hadalkan iyo hadalkooda kale sidaas iyadaa buu isu burinayaa oo isaga hor imanaya marka baabulmasaalix almursala markay u daliishanayaan macnaheedu waxay tahay adillo mudaharaadka ku tusinaysa sharciga laguma hayo saasay markaa ka markhaati kacayaan shahaadada naftooda ay ku markhaati kacayaano waa shahaada muctabara oo waxay noqonaysaa min baab aliqraar oo waxaa la odhanaya wa idinkaa qiray inayna deliil lahayn sidaas aawadeed aa u doonateen masaalixu lmursala inaad ku bannaysaan almaslaxatu almursala culammadu waxay u dhigaan shuruud bay u dhigaan shardiga loo dhigaa waxay tahay kow maslaxada muqtadihii keensanayay iyo sababtii keensanayay wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam waa inaanu xaasil ahayn oo jirin ee haddii waktigii nebiga sala allahu alayh wasalam sababtii keensanaysay in sidaa la sameeyo ay xaasil ahayd oo jirtay dabadeedna nebigu samayn waayey sala allahu alayhi wasalam maanic u diidaya inuu sameeyaana aanu jirinoo meesha oolin waxay noqonaysaa in sidaa la sameeyaa baabulmasaalix almursala ma soo gelaysee waxay gelaysaa baabu lbidac daabitku waa noocaa masalan calaa sabiili mihaal haddii ruux yidhaahdo salaadda ciidda ha loo addimo hana loo qiimo waayo maslaxa ku jirta dadkii waa fara badan yahay adaankii inay maqlaan bay u baahan yihiin marka maadaamay sidaas tahay adaankii inay maqlaan ay u baahan yihiin salaaddii ciidda inay ogaadaan wakhtiga la gelaayo bay u baahan yihiin addimaad iyo qiimis in la sameeyo labadaba maslaxa ku jirta hadduu ruux yidhaahdo waxaa la odhanayaa maslaxadan hadda aad sheegaysa inay ku jirtaa ma wax soo darriyay oo soo kordhayba mise waa wax wakhtigii nebigaba sala allahu alayh wasalam xaasil ahaa jawaabtu waxay noqonaysaa mar hadduu nebigu samayn waayey sala allahu alayh wasalam maslaxadaasina meesha ay iman karaysay haddana nebigu aanu samaynin maanic u diidaya inuu sameeyana meesha aanu oolin ma noqonayso baabu almursala almursale waxay noqonaysaa baabu waxaa la odhanayaa salaaddii ciidda in loo addimo loo qiimaa waa bidici maslaxa mursale maaha waayo samaynta uu nebigu samayn waayey iyadoo sababtii keensanaysa ee xaasil tahay maanicu diidayaana aanu jirin waxay ku tusinaysaa maslaxada inuu ilqeeyey oo tuuray oo buriyey taasay ku tusinaysa idan waxay noqonaysaa min baabi albidac e lmasaalixi mursala ma noqonayso qoraalka musxafka la qoray oo qur'aanka la ururiyey in qur'aankii la ilaaliyo ayaa saxaabada ku keliftay sababtay u yeeleen waa saas oo qurraa badan baa la dilay dabeedna waxay is yidhaahdeen qur'aankii wax ka mid mida ah inuu lumay ka taxadirayeen saas aawadeed ayay yidhahdeen halla qoro qur'aankii laba arrin baa labaduba jirtaa wakhtigii nebiga lama samayn wakhtigii nebiga jamcigaas sidaas ah lama samayn ee isagoo mufaraqa ayaa dadka qaarba inuu qoray laakiin markuu nebigu noolaa sala allahu alayh wasalam inuu qur-aanku lumo lagama baqayn waayo dee qur-aanka markaysaga wixii saxaabada qaarkood ka qarsoomaba nebigaa yeedhinayay waa mid waata kale ee qur'aankii wakhtigii nebiga sala allahu alay wasalam marba inbaa soo degaysay laakiin wakhtigii saxaabada markii nebigu dhintay dabadeed qur'aan dambe oo soo degayaa ma jiro marka labada arrin baa labaduba ku jireen jamci qur'aankii la wada jamciyaa muqtadihii keensanaya waktigii nebiga xaasil ma ahayd waa midda kale yacni maanic diidayana waaba yaallay oo maanicaasi wuxuu yahay dee qur'aankii ma'muun lagama aha in qur'aan dambe soo dego maadaama nebiga sala allahu alay wasalam nool yahay oo loo waxyoonayo laakiin shaygii sababta keensanaysa waktigii nebiga xaasil ahayd oo nebigu samayn waayey maanicu diidaya inuu sameeyaana ayna jirin waxaa laga qaataa inay markaa noqonayso min qabiili albidac ee min qabiili masaalix mursal aynay aynay noqonayn mudaharaadka haddaba waxaa la odhanayaa sababtii keensanaysay waktigii nebiga sala allahu aleyh wasalam ma jirtay mise ma jirin waxaa la odhanayaa waa jirtay khaasatan cahdu maka nebigu sala allahu aleyh wasalam markuu maka joogay dhibaatooyin badan baa muslimiinta lagu samaynayay oo la dhibayey oo la garaacayey oo qaarkood la laayey oo qaarkood ciqaab joogta ah lagu samaynayey bale markaa reer bani haashim iyo reer bani mutalib waxaa lagu sameeyey muqaataca xidhiirka loo gooyey oo la yidhi mucaamaladooda jara cunaqabatayn ku sameeya waxba ha ka iibinina waxba ha ka iibsanina waxba ha la macaamilina ilaa muxamed gacanta idinka geliyaan gaajo daran iyo dhibaato daran baa haleeshay nebigu sala allahu alayh wasalam ma odhan mudaaharaad sameeya ficilka noocaasa waxaa ka samaysaan mudaaharaad laa bani haashim iyo bani mutalib baanu ku odhan walaa muslimiinta la dhibaataynayaanu ku odhan marka waxa weeye mar haddaanu nebigu samayn waxaa laga qaadanaya inay mashruuc ahayd ka soo gudub taas wuxuu nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam inay madax dalamo ah oo fasaqo ah oo xunxumi ay soo bixi doonaan bale ummaddu yacni gacantooda iyo sababtooda ay ku halaagsami doonaan wuxuu rasuulku sala allahu aleyh wasalam u sheegay halakatu ummatii calaa aydii khilmatin min quraysh wiilal quraysh ah gacmahood bay ummaddaydu ku halaagsami doontaa baa nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam madax xun oo khariban inay iman doonaan buu sheegay haddana ma odhan nebigu sala allahu alay wasalam ka mudaaharaada waa kaa nebigu amraya in la ateeco la maqlo laakiin wixii macsida un lagu khilaafo macsida marka lagu khilaafayana ma aha in waxa weeye taxaddi la samaynaayo oo dadka laga hor keenayo oo lagu kicinayo ma aha qofkunbaa khusuuskiisa yacni macsidii aan samaynayn waxa uu nebigu tilmaamay sala allahu aleyh wasalam in loo naseexeeyo laakiin naseexada loo naseexaynaya waa mid iyaga loo tegayo oo markaa loo sheegayo waa ciddii taana awoodi karta ayaa u naseexaynaysa laakiin in dadka lagu kiciyo yani taas ma aha walaa yanzicana yaddan min taaca waa taa layidhi faاصbiruu xataa talqawni cala alxawd tu'adduuna alxaqa aladii calaykum wa tas'aluuna allaha aladii lakum lama odhan su'uruu calayhim ku mudaaharaada lama odhan dadka ku kiciyana lama odhan marka baabka masaalix lmursala laguma banayn karo mudaaharaadka waxay dadka qaarkood u daliishadeen alaslu fiihi ibaaxa asalku waa ibaaxo jawaabtu waxay tahay asalku ibaaxo maaha asalku waa xaaraan waayo waxyaala badan oo mafaasidah ku jirta marka horena waa wax gaalo laga keenay marka waxa weeye asalku ibaaxo maaha asalku waa xaaraan waa inay xaaraan tahay inay bannaanayn bay asalku yahay waxay kaloo dadka qaarkood u daliishadeen waa min alwasaa'il ijtihaadiya jawaabtu waxay tahay ijtihaadi ma aha adiladu waxay ku tusinaysaa inaanay bannaanayn mafaasidda aynu sheegnay iyo mafaasid kalena way ku sugan yihiin wixii gaalo laga keenayna ee lkufaar ana asalku waa inay xaaraan tahay ijtihaadina ma noqonayso waayo nusuustii adiladii aynu sheegnaa loo deliishanay waana muxdathaat lumuur iyaakum wamuxdathaati l'umuuri fa ina kula muxdathatin bidac dariicana wuxuu yahay mafaasid fara badan waxay dadka qaarkood u daliishadeen waa wasiile haaye maaha jawaabtu waxay tahay wasaaishu ilaaqan isagama banaana wasiiladii shareecadu diiday waa muxaram waa in laga tagaa maca kawniha wasiila wuxuu arkay cabdullahi mascuud dad qururux tirsanaya jamacna markaa isugu yimi oo dabeedna odhanaya boqol goor allahu akbar dhaha iyo hadallo la mid a dabeedna cabdullahi mascuud waa ku inkaraa hadday tahay ijtimaacooda iyo hadday tahay cadadkay xadidayaan iyo hadday tahay qurux ay ku tirinayaan mid walba qurux in lagu tiriyaana waa wasiila min alwasaa'il oo caddi baa looga jeedaa in lagu tiriyo marka wasaaisha wixii shareecadu ay diiday waxay noqonaysaa mid markaa aan bannaanayn oo wasaa'ishii minha muxarama wa minha jaa'iza wa minha waajiba wa minha manduuba wasaaishii nooc walba waa leeda axkaamu wasaaisha ku dareerta wasaaisha qaarkood waa xaaraan wasaaisha qaar waa waajib wasaaisha qaar waa manduub wasaaisha qaar waa mubaax maaha wasiila iskaga bannaanaysa hadday wasiilo sheegu yahay waa iska bannaan yahay maaha waxay kaloo dadka qaarkood ay yidhaahdeen yani waxaa loo baahan yahay caqiida salafiya iyo casriyat lmuwaajaha waxaa la odhanayaa casriyat lmuwaajaha ay sheegayaan waa xukaamta lagu kacayo iyo mudaharaadka la samaynayo iyo ashyaada la midka ah iyo tamhiilaadka markaysagaa la samaynaayo oo markaa filima laga samaynayo ama saxaabadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam ama nebigiiyo saxaabadiisii laga samaynayo iyo waxyaalaha la midka kullu dalika wax loo baahan yahay ma aha yacni waa waxaan loo baahnayn in la sameeyana ma aha waxyaalihii markaa muxaramka ah ee aan bannaanayn baa la doonaya casriyatu lmuwaajaha in la geliyo oo xukaamta dalamada la waajahayaa bay leeyihin xaakimku hadduu kufri akbara la yimaado xataa bixista lagu bixaya waxay kusii sii xidhantahy in awood loo leeyahay haddaan awood loo lahayn xataa hadduu kufri akbara la yimaado awood haddaan loo haynin isaga meesha lagaga tuuro oo muslim lagu bedelo xataa markaa lafteeda in lagu baxa ma bannaana qawaacidda shareecadee guud baa laga daliishanaya ahlucilmiguna sidaas waa sheegeen oo waa tilmaameen marka muwaajahada xukaamta dalamada lagu waajahayo nabigaa sheegay sala allahu aleyh wasalam in la yidhahdo casriya iyo casri baa laga qaadanaya iyo wax la mid ah iyo waa la casriyeynaya looma baahna fasbiruu xataa talqawni cala alxawd tu'adduuna alxaqa aladii calaykum wa tas'aluuna allaha aladii lakum sida loo waajahaya waa saas laakiin macsida lagu ateeci maayo laakiin aawadee dadka loogu kicin maayo waxay dadka qaarkood u daliishadeen mudaharaadka waxay yidhahdeen waa la jirrabay waa mujarab nafcigeedaa la arkay waayo xukuumadaa ku kacay xukuumadaa ku dhacay xukuumado kalea lagu sameeyey mudaharaadka saas aawadeed waa shay mujarabah jawaabtu waxay tahay mujarabba ha ahaadee shayga mujarabkii wuxuu u baahan yahay dee in sharciga loo eego tajribadu sharci ka dhigi mayso waxaa la eegayaa shaygu shareecada ma waafaqsan yahi mise ma waafaqsana nabiguna sala allahu aleyh wasalam waxa uu sheegay ashyaada qaarkood ayuu xaaraantinimeeyey waxaana dhici karta ashyada caynkaas ah ee u xaaraantinimeeyey inay dadka qaarkood yidhaahdaan nooc manfaca baanu ka helay wa cala sabiil mihaal nebigu wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam in allaha lam yunzil daa'an ila anzala lahu dawaa'an fatadaawow cibaad allahi walaa tadaawow bixaraam nebigu wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam isdaweeyo xaaraan ha isku daweyna waxaana dhici karta dadka qaarkood intay yidhaahdaan ashyaa xaaraanaanu cabnay ama ama cunnay inay yidhahdaan waa ku bogsanay ma waxaa la odhanaya iska sameeya mar haddaad ku bogsateen waa mujarabe may mujarab kastaba ha ahaadee mar hadduu shareecada ku xaaraan yahay waa in laga tagaa waa in laga tagaa khamrigi nooc manfaca waa leeyahay yas'aluunaka can alkhamri walmaysiri qul fiihima ismun kabiiru wamanaaficu manaaficu linnaas wa ismuhuma akbaru min nafcihima waxaana marka la ogsoon yahay yacni dhibtiisu hadduu shayga ka badan yahay dheeftiisa shareecada xaaraan buu ku noqonaya qaacidadu waxay tahay maa kahura dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraam mudaaharaadkana dhibtiisaa dheeftiisa ka badan sidaas aawadeed shareecada xaaraan buu ku yahay nabigu sala allahu aleyh wasalam waxa waxau ihi man gashanaa falaysa minna waxaana dhici karta ardayda qaarkood intay yidhahdaan gish baanu samaynay inay yidhahdaan waa najaxnay waa baasnay may baasin mar hadday gisheen waa dhaceen waayo kabaa'iru dunuub bay ku dhaceen nebigu wuxu uhi sala allahu alay wasalam man gashanaa falaysa mina marka shaygu manfaco adduunyo inuu yeeshaa kama dhalanayso inuu bannaan yahay ee shayga haddii adiladu xaaraantinimayso adilada laga qaadanayo inay xaaraan tahay waa in laga tagaa walow manfaca adduunyaba ha yeesho waxay noqon kartaa manfacadu min qabiil istidraaji siduu allahba uu yidhi sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun nabiguna wuxuu uhi salى اllahu alيه waslam ida ra'ayta allaha yucطi alcabda calى macaasihi ma yuxibu faclam anama dalika istidraaj xasanahu اlalbaniyu xadiidkaasna albaani ayaa taxsiinay o yidhi waa xasan haddaad ogaato ilaahay oo addoonka siinaayo wuxuu addoonku jecel yahay addoonkuna macaasidii ku sugan yahay waxaad ogaataa inay taasi tahay istidraaj ay tao sabaansab ay tahay lagu sabaansabayo muslim waxa uu saxiixa ku soo wariyey isagoo ka warinaya raafic ibnu khadiij raafic ibnu khadiijna ka warinayo adeerkii dhahayr ibnu raafic inuu yidhi saxaabigaasi nahaanaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam can amrin kaana lana naafican wa tawaaciyat اllahi wa rasuulihi anfacu lana rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam wuxuu naga reebay arrinna anfacayey bimacnaa adduunya ahaan nooc nafcii inoogu jiray ha yeeshee ateecitaanka ilahiyo rasuulkiisa la ateecayo ayaa nooga nafci badan manfacada yaree adduunyo ee daleesha ah mid lagu kadsoomaya ma aha shayga haddii markaa adilada laga qaadanayo inuu xaaraan yahay walow manfaca dunyawiya ah haba yeeshee waa in laga tagaa khamriga waatuu nebigu yihi sala allahu alay wasalam innahu laysa bidawaa walakinahu da rasuulka sala allahu alay wasalam waxaa la weydiiyey yacni khamri laga yeelanayo dawo yacni wuxuu rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam innahu laysa bidawaa walakinahu daa yacni dawo maahe waa cudur baa nebigu yihi sala allahu alay wasalam haddana waxaa dhici karta dadka qaarkood intay yidhahdaan waa cabnay inay yidhahdaan xanuunaanu kaga bogsanay lamana odhanaayo mar haddaa xanuuna kaga bogsateen iska isticmaala la odhan maayo ee waajibku waxay tahay sharciga in la raaco ayaa waajiba marka manfacada adduunye laguma kedsoomaayo haddii shaygu xaaraan yahay suufiyada qaarkood marka la yidhaahdo war ashyaadan ilaahay kheyrkii aad baryaysaan iska daaya xaaraan weeyaan uma bannaaneen waxay leeyihiin intaanu barinay baanu nafci ka hellay waxaa la odhanayaa umuurta wujuudiga aad leedihiin waxaasaanu hellay loogama tegayo adilada sharcigii siday sheegtay waxaa waajiba in daliilka la raaco shaygana manfaco adduunya in la helaa inuu bannaan yahay sheegi mayso inuu bannaan yahay ma sheegayso ducaau khayr illaah min alamwaati wa kayrihim amwaadda dhimatay in la baryo la gargaar weydiistaana gaalnimo inay tahay adilada lagu hayaa in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuu ma stajaabuu lakum wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum binafsi alqur'aan buu allah ku sheegay inay shirki tahay haddana waxaa dhici karta dadka qaarkood inay yidhaahdaan intaanu markaa barinay baanu manfaca adduunya helnay shaydaankii baa laga yaabay inuu u adeego ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا oo waxa weeye manfacada adduunyo ee uu shaydaanku u keenaayo oo wax u soo yaro xadaya ama wax la mid a ta noocaasoo kale ah dee wuxuu uga jeedaa inuu ku sii lumiyo uga dan leeyihi waxaana waa u soo xaday isagoo haraadan baa laga yaaba biyo yar inuu xado ama raashin u xado iyo wax la mid ah wuxuu shaydaanku uga jeedaa ruuxani shirkiga ha ku sugnaado oo dabeed naarta hadhow ha kula galo saasuu uga dan leeyahy sidaas ayuu uga dan leeyahy waana dhici karta ashyaada qaarkood in ilaahay imtixaanu ruuxa ku imtixaanayo inuu manfaco siiyo way istidraajka aayaddu sheegaysa tahay sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun si ay markaa dembi usii farabadsadaan allah wuxuu yidhi أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات وحكر الله يري ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين aayaddu waa waadix inay gaale ku soo degtay yacni lafdiga aayaddana waa ku sugan tahay aladiina kafaruu laakiin waatay ahlucilmigu sheegeen kullu aayati naزlat fi lkufaari fainaha tajiru bidayliha calى cusaati اlmuslimiin aayad kastoo gaalo ku soo degtay dabada waxay ku jiidanaysaa muslimiinta kuwooda cusaadda ama fasaqada waa dhici kartaa muslimiinta qaarkood iyagoo macsi iyo dembi ku jira in manfaca adduunye la siiyo ibtila iyaga lagu imtixaanayo daraaddeed marka almuhim shayga manfaco adduunyaa ku jirta haddii adiladu xaaraantinimaynayso mid lagu bannaynaya ma aha ta kale xukuumaadka la leeyahay waa ku kaceen maaha xukumaad shareecadii markaa dabaqaysa oo shareecadii ku xukumaya ma aha waxa u yaalla inay ku xukumaan waa wixii kuwii hore ku xukumayeen waa laga yaabaa markaysa markaa ashyaa yar inay nowcan maa wax ka beddelaan laakiin haaliban waxay wax ku xukumayaan waa wixii kuwii hore wax ku xukumayeen ayay haalibkoodu tahay laakiin xukumaad maanta la odhanayo shareecadii bay boqol kiiba boqol ama boqol kiiba sagaashan ay ku xukumayaan ma aha qawaaniin wadciya ayaa yaalla kuwaasay markaysaga iyagina kuwaas iyaguna raacayaan allahu aclam cawaaqibtu waxay noqon doonto iyo waxa soo bixi doona waayo wax badan oo marka hore khayr la moodaya marka dambe waxay noqdaan dee in markaa shar iyo dhibaataba ka timaado jamaal cabdinaasir ba waxaynu garanaynaa dee waxa uu ka mid ahaa min ikhwaan lmuslimiin min alakhwaan almuslimiin buu ka mid ahaa aqoon iyo diraayo fiicanna waa u lahaa ma ahayn marka isagaa nin eh, awaakhirtii markaa raacay ee raggoodii hore oo qudamada abuu ah ka mid ahaa bale marka waxa lajnadahooda khaaska abuu ah ku jiray kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo afartankii ayuu baycada la galay markaa xasanulbanna raggooda khusuusiga ah ee xulka abuu ka mid ahaa nin baa jiray madafka ikhwaanulmuslimiinka dhammaan hayay oo acdaadoodoo dhan iyo xubnahoodoo dhan iyo asraartoodoo dhan markaa gacantiisa ay ku jirtay sida xataa ninkan jamaal loogu kalsoonaa jamaal cabdinaasir loogu kalsoonaa ninkaasi markii geeridu ku soo xaadirtay cid kale uma dhiibin malafkii iyo asraartii iyo wixii oo dhanba wuxuu ku wareejiyey jamaal cabdinaasir siqada iyo kalsoonida uu ku qabay siday u weynayd kutubtoodaana qoraysaa kutubtooda ayaana qoraysaa oo waxyaalaha noocaasa tilmaamays markii dambe way isku dhaceen markii ay isku dhaceenna waxay noqotay inuu iyagii ka takhalluso oo intayna isaga ka takhallusin wuxuu is iyaga ka takhallus dabeedna cuquubo daran ayuu ku sameeyey iyaguna waa isku dayeen inay dilaan oo ikhtiyaalaan laakiin ikhtiyaalkii iyo dilkii waa ka badbaaday dabeedna waxa weye madbuxooyinkii macruufka ahaa gowracyadii macruufka ahaa buu markaysagaa gowracay oo ku sameeyey marka almuhim cawaaqibtu waxay noqon doonto allah baa og laakiin yacni in la yidhaahdo hebel baa meesha ka tego hebel baa ku fadhiistay ama gruubkaasaa ka tego gruubkaasaa ku fadhiistay yacni mid waxa weeye masalada xukunkeedii wax lagaga bedelaya ma dadka qaar waxay u deliishadeen mudaaharaadka xadiiska sheegaya laqad taafa albaarixata biali muxamadin sabcuuna imra'a kulu mra'atin tashtaki zawjaha xadiidkana abu daawuud iyo nasaa-i ibnu maaja baa soo wariyey laakiin xadiidkaas sixadiisaa la isku khilaafsan yahay alxaafid ibnu xajar wuxuu yihi sanadkiisu waa saxiix albanina wuxuu yihi sanadkiisu waa saxiix raxmat ullahi calayhima culamada qaarkoodna xadiidkan waa daciifinayaan waxay leyihin waa mursal waayo ninka soo warinaya waa iyaas ibnu cabdillaah weeye iyaas ibnu cabdillahna waxaa la ysku hayaa ma saxaabiba taabici alimaam axmed iyo alimaam bukhaari iyo ibnu xibbaan waxay markaa leeyihiin saxaabi ma aha way nafyinayaan si cad bay suxbadiisa u nafiyeen abu xaatim alraazi iyo abu zurcat alraazina waxay yidhahdeen waa saxaabi marka ra'yiga imaam axmed iyo imaam bukhaari iyo imaam ibnu xibbaan ra'yigooda marka lagu tago inaanu saxaabi ahayn wuxuu noqonaya min qabiili mursal mursalkuna waa daciif ra'yiga labada raazi marka lagu socdana wuxuu noqonayaa xadiidku inuu saxiix noqdo waayo cillo kale male marka awalan xadiidka sixadiisa saasaa war ugu jiraa xaafid ibnu xajarna kutubaha qaarkood wuxuu ku doortay inuu saxaabi yahay qaarna wuxuu ku gaabsaday waa laisku khilaafsan yahay marka uu saxiixinayana wuxuu ra'yigiisu ku dhisan yahay saxaabi weeyuu ku dhisan yahay laakiin ra'yiga imaam axmed iyo imaam eh, bukhaari marka lagu socdo dee wuxuu noqonayaa daciif ka soo qaado inuu saxiix yahay haddii la qadaro laga soo qaado inuu saxiix yahay ma tilmaamayo mudaaharaad toddobaatanka dumar ee yimi ee nebiga sala allahu alay slam u yimi ulul amrigii bay u yimaadeen waxayna uga ashkatoonayaan aswaajtoodii bay ka ashkatoonayaan kamana cadda xadiis kama muuqato inay wada socdeen waxay aqbali kartaa mid mid inay u yimaadeen waxay aqbali kartaa laba laba iyo saddex saddex inay u socdeen maaha meeshay isu sugeen iyo ilaa arrinkaa wax laga bedelo markaa kama tegayna iyo halkanaanu fadhiisanaynaa iyo dawaafyaanu samaynaynaa iyo yacni halku halkudhigriyaanu samaynaynaa iyo boorar baanu samaynaynaa iyo kullu dalika kuma jiraan umuurahaas o dhan mujarad cabashada inay markaa gaadhsiiyaan nebiga sala allahu alayh wasalam oo mid waliba markay gaadhsiiso iska noqoto ma mudaharad ba maaha mudaraad daliil kuma jiro waxay kaloo qaarkood u daliishadeen itrax mafaacaka fi طariiq alaabtaada waddada dhig xadiis baa waxaa lagu soo wariyey tirmidi iyo abu daawuud iyo xaakim iyo imaam axmed soo wariyeen wuxuu xadiiskaasi sheegayaa nin baa wuxuu ka cawday deriskiisii oo wuxuu uhi ninka deriskayga ay dhiba nebigu uga cawday dabeedna nebigu wuxuu ku ihi sala allahu alay slam sabir sida xadiisku sheegayo mar labaad buu kusoo noqday sabir buu yidhi mar saddexaad buu kusoo noqday calaa kulli xaal dhowr goor markuu kusoo noqday nebigu sala allahu alay wasalam waxa uu yidhi alaabtaada bannaanka usoo saar dabeedna ninkii baa alaabtii bannaanka soo dhigay dadku markay weydiiyaanna wuxuu hi ninkan baa idhibay ama deriskaa idhibay buu yidhahdaa almuhim xadiidka caynkaasa culamada qaarkood waa taxsiiniyeen ninkii alaabtii dariiqii markuu dhigay dadkii markay u yimaadeen oo kusoo urureen ayuu wuxuu u sheegaa inay markaa derisku dhibay markaasaa dabeedna markaa dadkii ay ninkii maageen weliba riwaayadu waxay sheegaysaa way nacdaleen ninkii baa markii dambe u yimi ninkii kale oo wuxu dib kuu dhibi maaye gurigaaga ku noqo xadiiskaas culamada qaarkood baa quweeyey xaakim wuxuu yihi waa saxiix sheekh albaanina waxa uu yidhi waa xasanun saxiix almuhim xadiiskaasi hadduu asaxo mudaaharaadka daliil ma aha waxaanu daliil ugu ahayn waxay culammadu qaacid ahaan yidhahdaa almuddacaa acamu min addaliil waxaa la sheeganayaa waa ka guda ballaadhan tahay daliilka daliilku besi wuxuu sheegayaa hadduu asaxo in ninkani alaabta soo dhigo bannaanka waxaanu ku soo dhigay amar nebi ayuu ku soo dhigay laakiin wax kale samee ama dad kaale ele mudaharada dheh ama sidan dheh ama masiiraad mar ama markaa waxa yacni ashyaadan dhammaanteed kuma sugna haayada markaa haayatu maa fi lmri xadiidka ku sugani waxay tahay waa ninkaasi alaabta inuu banaanka soo dhigo amar nebina kusoo dhigaayo ka badan aanu samayn dadku markay weydiiyaanna intaa u sheego dee intaasi mudaarad ba almuddaca acamu min addaliil waxaa la sheeganayaa waa ka guda ballaadhantahay daliilka mudaharaadka abaabul baa la sameeyaa waa la is urursadaa halkudhigyaa la samaystaa boodhadh baa la samaystaa socodaa la sameeyaa meelaa la abbaaraa waxyaalo fara badan baa ku jira acmaal badan baa lagu kacaa dee ashyaada noocaasi kuma sugna markaa xadiiskan xadiiskan kuma sugna almuddaca acamu min addaliil marka xadiidkanna daliil saasaan ugu ahayn oo wax daliil aan ugu jirin bacdu ahlicilmina sixadiisaa bay ka hadleen sixadiisa ayaaba bacdu ahli cilmi ay ka hadleen waxay dadka qaarkood u daliishadeen mudaaharaadka tajamucyada muslimiintu ay ururaan hadday tahay xajka inay isugu yimaadaan hadday tahay ciidaha salaadaha ciidda inay isugu yimaadaan hadday tahay jimcayaasha iyo jamaacaadka inay isugu yimaadaan kullu daalika waxay yidhahdeen daliil waxay u tahay mudaaharaadka baatil weeye taasina ururada muslimiintu ay ururayaan oo salaadda inay wada tukadaan u ururayaan ama jimcaha inay wada tukadaan ay u ururayaan ama ciidda inay wada tukadaan u ururayaan ama xajka ay isugu imanayaan mawdica lagu xajinayo mudaharadu waxba kagama jirto wax daliilna uguma jiro waxay taasi xasuusinaysaa qaarkood ba waxay u daliishadeen ashyaadaas salaadaha jamaacaadkooda iyo jimcayaasha tukashada la tukanayo in xarakooyin la sameeyo iyo jamaacaad in la sameeyo waa istidlaal baatil ah waxaa la doonayaa shay shareecada xaaraan ku ah in ashyaadii shareecadu waajibisay la doono in looga qiyaas qaato bal xaaraan see looga qiyaas qaadanaya waajib xajkii in la xajiyo ciddii kari karta waajib buu ku yahay salaadihii ciiduhu waxa weeye waa waajib oo ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan waa fardu cayn culamada qaarna waxay qabaan yacni beledka in laga tukada waa fardu kifaaya laakiin ruuxa markaa mucayankaa waxay u noqonaysaa sunne salaatuljamaaca bacdu ahlicilmi waxay qabaan sunne inay tahay salaatuljumuca laakiin waa waajib oo ragga baaligiinta ah ee safar iyo xanuunba ka maran xortana ah waa ku waajibtay salaadda markaa jumcadu salaada jamaacaduna cala saxiix waa ku waajib lakin bacdu ahli cilmi waxay qabaan waa sunne marka ashyaada noocaasee shareecadu amartay ee waajibaadka ah see looga qiyaas qaadanayaa shay shareecada xaaraan ku noqonayo marka qawaacidda shareecada la eego oo mafaasidda iyo dhibaatooyinkaa fara badani ku sugan yihin mudaharaadku marnaba in la sameeyo ma aha ibn cuthaymiin xataa wuxuu yidhi xataa fi duwali alkaafira in mudaharaad lagu sameeya ma banaana alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin baa odhanaya raxmat ullahi caleyh marka marnaba in lala yimaado maaha xataa mudaharaadka la yidhaahdo xukuumad baa abaabushay waa mudaharaad cagsiya ama mudaada in lala yimaado ma banaana ilaaqan buu mudaharaadku xaaraan u yahay aan u banaanay ciddii doontaaba ha wadato waxaa kaloo saxiixa ku sugan inuu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam ina asaciida laman junniba alfitan saciidku waa ka fitanka laga fogeeyey laga dheereeyey saddex goor baanu ku celiyey ahlu cilmiga akaabirta ee waaweyn ee ka fatwooday mudaaharaadka ee yidhi waa xaaraan oo ma bannaana xaaraannimadiisana caddeeyeyna aad iyo aad bay u badan yihiin waxaa ka mid a ah alcallaama maxamed naasiridiin alalbani raxmat ullaahi caleyh oo waxa uu yihi mudaharaadku ma bannaana waayo waa min caadaati alkufaar oo mid bannaan maah waxaa ka mid ah alcallaama cabdilcaziiz ibni cabdillahi ibni baaz raxmat ullaahi calayh oo waxa uu sheegay mudaharaadku inuu xaaraan yahay oo aanu bannaanayn waxaa ka mid a ah alcallaama maxamed ibnu saalex alcuthaymiin raxmat ullaahi calayh waxaa ka mid a ah ahlucilmiga ka fatwooday ee caddeeyey mudaharaadku inuu xaaraan yahay allajna daa'ima culamada marka lajna daa'ima ku jirta ayaa ka mid a ah. waxaa ka mid a culamada markaa fatwootay ee caddaysay mudaharaadku inuu xaaraan yaho aanu bannaanayn hay-atu kibaari alculamaa oo waxay sheegeen mudaharaadku inaanu bannaanayn mafaasidna xambaarsan yahay raxima allahu amwaatahum wa xafida axyaa'ahum waxaa ka mid a culammada ka fatwootay ee caddaysay mudaharaadku inuu xaaraan yahay alcallaama cabdilcaziiz al shaykh mufti almamlaka alxaali xafidahu llah waxaa ka mid a ahlucilmiga caddeeyey inuu mudaharaadku xaaraan yahay ashaykh alcallaama saalix alfawsaan xafidahu llah waxaa ka mid a ahlucilmiga caddeeyey mudaharaadku inuu xaaraan yahay alcalaamah saalix ibnu wusuun raximahullah waxaa ka mid ah ahlucilmiga caddeeyey mudaaradku inuu xaaraan yahay alcalaamah cabdilmuxsin alcabaad xafidahu llah waxaa ka mid ah ahlucilmiga caddeeyey mudaaradku inuu xaaraan yahay alcalaamah muqbil ibnu haadi alwaadici raxmat ullaahi caleyh waxaa ka mid ah ahlucilmiga caddeeyey inuu mudaaradku xaaraan yahay alcalaamah صالح ابن محمد اللحيداني xafidahu اllah waxaa ka mid ah ahlucilmiga caddeeyey inuu mudaharaad ku xaaraan yahay alcallaama rabiic ibni haadi almadkhali xafidahu llah waxaa ka mid ah ahlucilmiga caddeeyey mudaharaadku inuu xaaraan yahay alcallaama saalix ibni cabdilcaziiz ali sheykh xafidahu llah wagayruhum min ahli اlcilmi kasiiru wakasiir raxmat اllahi cala اljamiic culamada markaysaga ka fatwootay baabka aad iyo aad bay u badan tahay oo culamo badan baa ka fatwootay laakiin waxaynu u jeednaa waa cala sabiili tamthiil tusaalayn keliya ayaynu uga jeednaa yacni culamada iyo mashaayikhda aynu sheegnay wa ilaa yacni culammada marka ka fatwootay midaynu majliskan ku koobi karo ma aha fursadda iyo wakhtiguna inuoma saamaxayo nuquulaadkooda iyo hadaladooda inaynu akhrino laakiin khulaasada mawduuca ay sheegayaan waa sida aynu tilmaanay intaas baynu ku gebagabaynaynaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka atuub ilayk walaalayaal haddaad rabtaan inaad ogaataan duruusta cusub muxaadarooyinka cusub dowradaha cilmiga ah ee ka dhacaya adduunka waxaad soo booqataan www manhajonline